meesha dheere dhulkayaga nagawdhi si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galab wanaagsan galab wanaagsanguda iyo dibada gudaha dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaanti in galab wanaagsan galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan aalaaba waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeliga iyo lamaanaha galabta waa talaado waxaan ka marnayn xubintii noo sheekee oo barnaamijka qayb ka ah wadajir halkan barnaamijka galabta waxaa idinkaga soo jeedinayaa istariya bootaana u diyaar garooba dhageysiga barnaamijka galab wanaagsan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 saaxiibada barnaamijkana waxaa leenahay iyagana galab wanaagsan mhm. galabta waa talaado galbaha kale way ka duwan tahay xubintii noo sheekaya noo taalo mhm, sheekooyin iyo aad oo mhm. saaxiibada ay soo direen halkaanaan ka akhri doonaa eh, intii waqtigu uuna saamaxo hay galabtay maxaa kaa diyaaray dhankaaga wax badan ma sheega mase gadaal <laughs> <laughs> laakiin gadaalay ku fiican tahay haddaa had iska sii qisho waa eber <laughs> gadaal u dhigo waayahay ama su-aala wada horta wax badan su-aal badana wadataa mhm. waayahay ilaa su-aalaha noo fududay dhegeystayaashuna igala jawaabi doonaan midhaa haddii su-aaluhu adkaadaan ma diyaarsanaysaa maya eh. haddii aad su-aal iweydiisid ee u adkaato dhegeystayaashan qishhadaaba gargaar ii sifidiya leedahay sii horumarsane aad iyo aad dhankaaga maxaa kaa diyaaray galabta galabta sheekooyin badan oo saaxiibadu ay noo soo diraanan haynaa balse horta intaanan sheekada gudagelanin mhm. barnaamijka alaaba waxaan ku dahafuranaa kaalimaha sugaanta hadda waa aniga daafurka waa lagugu yaqaan mhm, mhm. galabta ani adiga aan isla joogno warsi waa daftaaba anoo hadlin <laughs> ma lagu warsanayo galabta saaxiibada waxaan u soo qabanayaa barnaamijkana daafura nooga dhigaynaa heesay ku wada luuqayaan mursal muuse iyo haboon nuura heestan waxaa la dhahaa midigta keen dhegeysa haboon saaxiibayaal meel istaagto qurux meel istaagto murana ugu furay markhaatiga madaldad kuba inaad tahay mulaax ii tahay tahay inaad tahay mulaax yahay waa muba jaraha dareenkaad maamusho mhm. maya maya gayaan kala maba karee mhm. gacanta idhiib <laughs> bisba warkaa ku dhan <laughs> gacanta idhiib haddii mar sheekada imaaday warka waa dhanya gabogabo waay huraanka nolosha waa adigaa la dhahay majaraha dareenkana waa adiga cidaan adiga ahaynba wax tixgelin ah iyo maaragtay looma hayaba gacanta idhiib waa leeya marka mhm. mursal hadalka uu soo koobay mursal iyo haboon ayaa ku wada luuqeynaya barnaamijka galab wanaagsan ayay daafur u ahayd heystaas saaxiibayaal mhm. botaano aada umacsan tahay mhm. adiga dhegeystayaasha galabta waa talaado aad y aad sheekooyin badan aad y aad inoo buuxa oo buuxa allo waqtiguusan naga dhicin anagoon kala gaari saas baan leenahay anagana mhm. <laughs> marka hadda warka waxbayaan kusii dheeraanne sheekada ugu horeysa gacanteeda kusoo dhacday waayahay oo dhegeysta la yiraahdo xasan maxamed uu noo soo diray wuxuu leeyahay xariif ayaa gaari waday <laughs> sheekada xariifyaadoon akrina hadda ku qoslay <laughs> waxaa <laughs> oo gaarigii wada xariifkii ayaa mm. waxaa istaajiyey mm-hmm. boolis booliska waxaa lagu yaqaanaa inta badan inay gawaarida ay baabaadhaan haa mm-hmm. waxaa la weydiiyey mm-hmm. yay ahaayeen saddexdan dumar ee gaariga kula saaran gaariga saddex dumaraa la saarneed xariifkana wuu mm, waday xariifkiimaba iska waaline wuxuu dhaah xaaskiisa ayuu farta ku fiiqay mm-hmm. wuxuuna yidhi mm-hmm. waa nafteyda calaashoona wala jeedo waa xaaskayga aan jeclahay <laughs> kadibna mm-hmm. hooyadiis ayuu tilmaamay haddana wuxuu yidhi waa nafteydii labaad ama nafteydii koowaad labadaba uu qaado waxaa soo haray qofkii saddexaad mhm. kadibna sodohdiisa ayuu farta ku fiiqay mhm. wuxuu dhahay mhm. qoftan ayaa naftu noo keentay naga deji <laughs> booliskii wuxuu ku yiri marka nagadeji qofkaa naftanoo keentay sodohdii <laughs> wuxuu dhahay tanaa naftu noo keentay <laughs> Eh. saddex nacayb eh, anaga maba qabno ayaan dhexdaas barnaamij social media qabsada waxaa jiray mhm. sodohda iyo waxaas ah, ah. aad iyo aad dadka siyaabo kala duwanay uga hadleen sodohda maadaama hooyada labaad iyo reerka ay tahay mhm. qofba aragtidiisu ka dhiibtay laakiin hadda ninkan sheekadan soo qoray oo kale wuxuu ku jiraa dadkii sodohda xoogaa colaada u qabay <laughs> <laughs> ooyahay isdalay sheekaba sheeka keentahay xariifkaana markaa tiriya sheeka igu soo dhacday hadda ka hor eh, dhegeysta sidaanoo kale sheeko uu noo soo diray waxay ahayd xariifa ah hadda ka hor mhm. sarqaansan ayaa wuxuu waday gaari ambalaas ah marka wuxuu ka yimid meel uxogaa dagaal ka dhacu ka imaaday gaarigana raadiu leeyahay idaacadaa u shidnayd idaacaddii marka wuxuu ka dhegeystay dagaalka halkaas ka dhacay waxaa ku dhintay intaas waxaana ku dhaawacmay intaas isaguna tirada uu soo qaaday way ka badan yihin waxa idaacaddu ay sheegtay wnaaqaansanyahay meydkii soo qaada asaga ma ogtaha marka eh? waxaa layidhi sagaalaa ku dhimatay mhm. dagaalka halkaas ka dhacay isna shan iyo toban qofoo wadaa gaarigii meel dhexuu taajiyey <laughs> gaarigii meel dhexuu taajiye albaabka dambe fura wuxuu yiri saaxiibyaalow eh. sagaalka dhimatay maana lixdiina kale soo dega <laughs> maadaama idaacadda sagaal sheegtay lixdan igisoo degaanu dhaadooshacay raadiyaha wixii uu ka maqlay sheekooyinka oo xariifyaalka iyo sarqaankaaday u qosol badan yihiin aad iyo aad sheekaba sheekay keentaa marka anada sheekooyin sheekaba sheekay keentaa markaa dhaaday sheekooyin badan baa igu soo dhaca laakiin dibaa u dhigana dadaal noogu dhig istray qeybihii hore barnaamijkaan isla sii maraynaa kaalimaha sugaanta u laabanayna waa dhankaagii maxaan hoos soo qabanaysaa marka waa isgarad mhm. inkastoo markasta aadan dhihin istarehe mhm. bilowgaadaa iskale <laughs> okay anigana mhm. dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo ani dadkii hore ahay waayo waayo meesha waxaan fahmaa in aan maadaama <laughs> heesta hadaayata a ah ku daafur barnaamijka mid ka mid a heesihii ugu dambeeyey oo hal sanay wax ka yar jirtay ay tahay saasaa gadaal ugu laabatay noo soo qaba waayihii waxay tahay cumar dhuule mhm. oo ku luqeynaya hees la yirahdo ha igeynin aakhiro aan adduunka joogay waayaha ha dhegeystayaal aan soo wada dhegeysano ka ilaa aroore la itaal dareeye asagayga reebe waa adi daraada waxaa lay ambinayaa adi daraada adooniga adkaysan ayaan lay afduubin adooniga adkaysan ayaan lay diyaanku

aan addi madaydiyo ishayde aan addi madaydiyo ishayde aan adduunka jooge adooniga adkaysan ayaa cumar dhowle mhm. halkaasaan kaga nimaano wuxuu leeyahay adiyad kuuma geysan iyo waxaad igu ilowdee ayaan dara nafteeda ii ka arkootee waxaa kaloo ereyada heesta ka mid ah mhm. aan adimadeediyo mhm. eersadoo ishayda ha i ahaanin nacabe mm-hmm. aan adduunka jooge mm-hmm. ha i geenin aakhiromar dhuule ayaa ku luuqeynayay sooma cumar mm-hmm. dhuule heesiisa waxaa lahaa heesaha ugu jacaylka fiican ama ugu jacaylka badan waayaa ku jiraan waayahay barnaamijka galab wanaagsan ayaan weli bartamaha kaga jirnaa saaxiibayaale mhm. sheekooyinkaan weli fare ka qodnayn saiibadanaheekooyinka ay soo dirsadaan aad iyo aad ay ayagana ku qoslaan anagana aan ku qosolno sheekada xigta iyo gacantaada istaray waa dhankeyga sidaad sheegtaye sheekooyinka saaxiibada ay noo soo direen ayaan aqrinaynaay mhm. waxaan hayaa markaan sheeko uunala soo wadaagay qof lagu magacaabo ibraahim sayid aadam mhm. wuxuu leeyahay waan idin salaamay bahda k n n waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago qiso sheeko yar isugu jirta layaab iyo qosol oh anigu waan ku wareeray wuxuu leeyahay adinku bal tilmaama balse magacu bixiya oh, ah uhuh. marka wuxuu yidhi qisadan waxaan la kulmay bil ka hor waaba qiso isaga ku dhacday waxaan kasoo baxnay masjid salaada cishaha aniga iyo yar kale oo qaraabanahay mhm. waxaan soo aadnay gurigeenna inta aan wadada maraynay baa waxaa naga horyimid naag iyo nin isgarab ordaya waa dad aan ku qiyaasanay da-doodu inay markaasi tahay mhm. labaatan ilaa labaatan iyo shan sano jir mhm. marka ayna dhaafeen ay istaageen meelaa sida aan uga fogeyn shaki baana galay horey baan usii dhaqaaqnay waxaa nagu horyimid laba dumar ah oo yaaban oo afka haysta waxaan weydiinay waa maxay dadkan isbursanaya waxay noogu jawaabeen waa nin iyo naagtiisa oo isdagaalay inta aan hadalkaas isdhaafsanaynay baa waxaa yimid nin deris la ahaa lamaanahan isbursanaya oo aan hadda wadada ku aragnay aniga iyo labadii nin oo kale waxaan isku raacnay in aan lasoo hadalno oo gurigooda yimaadaan wixii khilaaf ah ay gurigooda dhexdiisa ku xalistaan haa Mhm. waxaan maqli jiray nin iyo naagtii heshiisna ma aha colna ma aha mhm. wuxuu yidhi marka markaan aan u tagnay mhm. yarkii dhallinyarada ahaa iyo gabadhii is eriyanayay baa wuxuu nagu yidhi marka yarkii anaa ku filan wax yar baa naga dhexeeya oo khilaaf ah marka anigaa xalinaya iska baxa iyaduna ay leedahay ninkan gurigiisa kuma laabanayo mhm. mhm. haddiiba adigu aad ku filan tahay xali nin raga baa ilaahay kaa dhigaya ayaa nidhi wadada dhexdeeda ha isku bursanina waa ceeb mhm. markaan kasoo tagnay wax yar taariikhdooda waxaa inooga sheekeeyey lamaanahan yarkii dariska ay ahaayeen waxay isqabaan wiro ugu yaraan saddex sano gabadha marka laba sano oo ka mid ah waxaa ka dilmay caruur marka wuxuu sameeyey u dhahay gabar aftigiisu dhalay yuu la guursaday gabadha waana sababta keentuu dhaha dagaalkaanu inuu dhexmaro oo ay sidaan uu banaanka khilaafkooda ugu soo baxo banaanka yimid marka waa maseer le waa maseer u bixinayna magac kale ma wayno aad iyo aad <laughs> marba haddii naag labaad mhm, ee meesha naag koowaad waa dagaal waa iska jiri karaa dagaal baa u yaalaa naag labaad ee naag saddexaad mhm. wixii sheekada hadee mar gaarto waa maseer dagaal waa jiraan mhm, marka sheekadaas waxaana la soo wadaagay ibrahim sayid aadan mm-hmm. waxaan leenahay sheekadaada magacaanu u bixina waxawaaye eh, eh, eh. <laughs> masiir aada iyo aad waa ku mahadsantiina ama dhexdhexayntii aa markaas gasheen si fiican waaya kaalimaha sugantaan u laabanaynaa kaalimaha sugantaan ku laabanayna star waa markaygii okay maxaa noo soo qabanaya dhegeystayaasha waayahay waxaan soo qabanayaa hiis may ah oo uu ku luqeeyo muxiyidiin lamadaarashow heystaan waxaa la yihahdaa malaa-igow dhegeysi wacan saaxiibayaal xiriirkayba door sameeyey malaa'igow madiibatii un aroos lakiintisi ma'a salaama e matii ertey damiirkayba door sameeyey begal iyo belaan matii mankarlay dheeraaw kahegtay adalakiilemood madeerkay baduuman begal iyo belang mati mankarnay ledheeraaw kahegtay adalakiilemood madeerkay baduuman bisar intaafe

kaliba meel igada waaye reerba gabriyaalo ma jaraysadaa ma jaraysadaa munkamadii kaliba meel igada waaye

baday matii jabti magaskay wala matii heri madhamane maana tuugama sabaraa meel ma iisu murayaday matii jabti oo magaskay wala matii heri madhamane maana tuugama sabaraa meel ma iisu lama lugood haddii ismoodana beelteeraya madishalyaalan ma jiri karaa lama lugood haddii ismoodana beelteeraya lukoogotoba ma jiri karaa kaliba meel iqaada waaye reerba gabriyaalo ma jaraysadaa ma jaraysadaa mukamadii kaliba meel iqaada waaye reerba gabriyaalo ma jaraysadaa madaarashow heystii malaa'igow erayada heesta waxaa ka mid ah mm-hmm. lamulugood mm-hmm. madi ismuudanga meeldeeraan mm-hmm. ah. oo markaa lagala jeedo qaarkood inay afmaaga aada u fahmin lahjadaas madi shalyaalagna maykiintaraayan ambologohoo bokatona walmakiintaraas waayahay oo markaa u kala jeedo lugaha laba lugood haday isdhaafaan meelgaaraan socodka sida lagu yaqaan ah, mid haday mm-hmm. go-dana mm-hmm. waxba makuu tarayso calaashaan socodkaaga qabiyo sidii hore ma ahaanayo mm-hmm. aada iyo aad heesi waxaa ku luuqeynayay muxidiin waxa ayna markaasi qayb ka ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan saaxiibayaa waayahay weli qaybii dhex barnaamijka galab wanaagsan ayaa isla sii maraynaaye sheekooyinka saaxiibadana weli way noo yaalaan haye botaano aadaa umahadsan tahay mm-hmm. sheeko qosol badana gacanta ku hayaa waxaa soo diray ama mm-hmm. soo dirtay mm-hmm. gabar filson la dhaho waxay dhahday saaxiibada k n n iyo dhegeystayaasha waxaan ugu talagalay sheekadan sheekada waxay ku saabsan tahay naag baa iyadoo xanaaqsan waxay wacday ninkeedii oo banaanka jiray markaasoo iyadoo xanaaqsana waxay ku dhahday ku aaway kiiyow adi ilaa xilligii uu imaanayay oo mhm. xoogaa kasoo dibdhacay mhm. markaasuu ku yiri xayaati mhm. ma taqaanaa uu dhahay meeshii dahabka lagu iibiyo ee aashale i dhahday faraantigaas ayaa i cajabiyey maadaama xanaaq ay kusoo gashay markaasoo waxay tiri haa xabiibi ilaahay ii kaa dhaafee yaa cumri yaa ruuxi xanaaqii wuu degay <laughs> <laughs> markaas ilaa waxay is dhahday ninkaan xanaaqa ku gashay meesha dahabkan wuu jooga u dhahay ah, shalan faraantiga waa sheegaysa way isdejisa marka way qawoojis sheekada waxay ah. dhahday mm. xabiibi mm-hmm. yaa cumri yaa ruuxii <laughs> markaas wuxuu ku dhahay timajaraha ku dhegan ayaa jooga ammaantiina way ka dhamaatay <laughs> dahabkiina ma helnaydaa degdegta ilaan dahabka niyadda ku heesaa u maleyna <laughs> markuu cees dhacdo saaxiibkaaga mm. hadaa xanaaqa ku geshay hadda xanaaqa hadaa wada dahab la-aaya ah, kugu dhicina marka fudeedbasariya isdhahday laakiin asigaa meelxun kasoo baxay asiga marka gadaal dambe ilaa hadaayo hadalka in loo dejiyo markuu arka waxaa ku mm-hmm. fiicneed inuu u mm-hmm. dejiyo tamajaro ku dheganaadiarsada maxaa kiyo maxay u dhahdaa eeda <laughs> dhegeystahaas aad u mahadsan yahay sheekadaas quruxda badan sida loo noola wadaagay aad iyo aad istarey kaalmaha sugaanta ku laabanayna si fiican waxaan noo soo qabanayaa mid kamid a ah haysaha ay ku luqayso najma nashaad sawdkaaga maxaana u haysay mhm. ku siiyay naftaaleedada haystaan waayahay dhegeysa habban saaxiibayaal wana kusalala sikinan saxaan ku samirtaa kula saaka welimaanu sanadkeenu waadna kuu salalaa ku sugahaya mudarta sikinan saxahaana inta kuu samirtaa kula saaka welimaanu sanadkeenu

daaye ka soo magasiinka samale saari boogayla saa'ir sawdkaga macaan igu seexi saarkaga ihaye sacadiitun waayahay waxay leedahay sidrigaad iiga taal mhm. sidaan kuu jeclahay ana saa'id mhm. oo dareen saldhigaa ku siyaaday yacnii jacayl saa'idah

dad badan oo dad badan oo badan yaa ku mm. intifaacay jaceylka dadna waxba qaarna way ka tabanaan oo waxay mm. leeyiin alla jaceyl ha iisoo sheegin adi qoladay ku jirtaa jaceylka aniga saaxiibaan la igu diri saaxiibaa la ha igu diri marba haddaad bis waay marka sheekada waa mm. dhan tahay waaya ha istara gabagabadii barnaamijkaas la soo gaarna marka mhm. saaxiibada galab wanaagsan waxaa leenahay waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal la jaanqaadka iyo dhegeysiga barnaamijkeeba sidoo kale saaxiibadii fariimood halkaan aan ka akrinay kuwii aan ka gaari weynay mhm. kuwii inay soo diraan waqtigu u saamixi waayey mhm. dhammaan waxaan leenahay aadbaadmahadsantihiin saaxiibayaal welina barnaamijka waa barnaamijkiiniyo waxaa ka badan xiliyo kale aad fariimaha noo soo diri kartaan oon halkan ka akhrin doonowaqtiyo mhm. badananoo dhiman aad yaad kaalimaha sugaaneed ee aan uga tegayna saaxiibada marka inoo soo qabo n bootaan aada umahadsan tahay heesta gabagabada mm-hmm. saaxiibada barnaamijka aan ugu tageena mm-hmm. ayaa waxa ay tahay mm-hmm. cabdikariin cali shaax iyo shaadi sharaf heesay ku wada luuqeeyaanaad iyo aad saaxibeel heysas ayaa u dambeysay barnaamijkii kala wanaagsan tani barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono histariya bootaan oo idin leh nabadgelyo dumarka kalimandaweeyay